uu kureeday qof jacayl la kawsaday haddanuu ka kaban wele markii uu kureeday qof jacayl la kawsaday haddanuu ka kaban wele labadaasi kala dheer isma keeni karaya nimu jacaylka kariyo midakaaka weli arag labadaasi kala dheer

dabinaanaano aaroskeenu kaha

dadkaygu noqon lahaa arsi iyo waxtaragee